alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamadi wcla alih wsaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wzidna cilma qala alimaam abuxusein muslim bn xajaaj bn muslim alqushayriy naysaburi raximah llah xadaana abu طaahir axmed bn camr fi baabi nahyi can nashdi اdaalati fi lmasjidi wma yaquluhu man samica naashida wuxuu ku saabsan yahay annahyu nahyin iyo reebitaan iska reebay can nashdi daalla baadida in la yahdiyo fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa wamaa yaquuluhu waxa uu dhahaya man qofka samica maqla annaashida qof yahdinaya masaajidka waxyaalaha loo ogol yahay kamid ma aha in baadi dhuntay laga yahdiyo oo la yidhaahdo baadi hebel yaa arkay waxaasa iga maqan in masaajidka gudihiisa laga dhaho ma banaana waana arkaynaa nabigeena sala allahu caleyh wasalam iyo wuxuu ku cileeyey in masaajidda aan lagu talagelin howlahaas oo kale oon loo dhisin qaala xadaanaa abu daahir axmed ibnu camr ibnu sarxi almasriy qaala xadaanaa ibnu wahbin cabdullaahi ibnu wahb almasri can xaywa can muxamed ibni cabdiraxmaan xaywa ibnu shurayxin can muxamed bni cabdiraxmaan can abi cabdillaahi mowla shadaad bn alhaadi annahu samica abaa hurayrata maqlay radia allahu canhu yaquulu abu hurayra leh qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nabiga wuxuu yidhi man samica rajulan ninkii maqlaa nin man samica qofkii maqlaa rajulan nin rajulkaas sheegiddiisu waa min baabi taqliib ama min baabi almiihaal unbaa loola jeedaa ee haddii haweenay ay soo istaagto iyaduna ay warka la timaado sidaa ninka loogu jawaabaa loogu jawaabaya man samica rajula qof ninkii maqlaa yanshudu yahdinaya daallatan xoolo dhumaya baadi ayuu yahdinayaa lmasjidi masaajidka gudihiisa falyaqul ha yidhaahdo qofkii maqlay laa raddaha allah ilaahay kuuma soo celiyo baadidaasi calayka korkaada sidaa ku dhaha buu nabi sala allah alay wasalam fa ina almasaajida masaajida lam tubna looma dhisin lihaada in laga yahdiyo baadi dhuntay looma dhisin buu nabiga calayhi salaatu wasalaam dikriga ilaahay salaada tasbiixda qiraa'atu lqur'aanka wixii cilmi iyo waxbarasho ah tacaawunkan ayaguna sidoo kale oo hadday noqota hadda masaladan hadda laga dhawaajinayay idmaqlayseen iclaamka ahaa asal bay iyaduna leedahayoo nabigeena calayhi salaatu wasalaam niman iska baahan oo goomoon oo rafaasan oo reer mudara ayaa u yimid oo arradan aad buu nabigu u murgay calayhi salaatu wasalaam gurigiisi buu galay uu ka soo baxay waa soo noqday markaasuu wuxuu yihi salaatu jaamica saxaabadii buu iskugu yeeray markaasuu mimbarka fuulay sala allahu calayh wasalam aayado qur-aan uu akhriyey yaa ayuha aladiina aamanu itaquu llaha waltandur nafsu maa qadamad liqad markaasuu yidhi wax la baxa dadkaas qurbaysana dhibaatada haysata saxaabadii waa kay la baxeen ninkii soo degdegay ee bilaabayna waa kii yidhi nabigu wuxuu jideeyey sunno xasana ah shay xasano oo wanaagsan oo guud ahaan sunno ahayd ayuu isagu bilaabay oo muujiyey ajirkiisina waa leeyahay intii ku dayatay ajirkoodana waa leeyahay marka baabkaasna isaguna asal buu leeyahay amaa baadi dhuntay iyo beec iyo shiro iyo wax kala gadasho iyo arrimaha aan masjidka munaasabka u ahaynee adduunyada maxdiga ah lama baahna masjidka gudihiisa in lala imaado qofkii la imaadana nabiga calay salaam wuxuu yidhi waaba la sii habaaraya laa raddaha allahu calayka waa habaar wey hadduu caroodo oo carab ninkaasi u caroodo dee sharcigiibaa adigu yaad fulisay oo dhaqangelisay ridaha ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka horeeya qofkaa ridogelintiisii iyo ridihiisa kadib deena uun hala sameexiro o hala raaligeliyo oo hala yidhaahdo war waxaan waa diin waa sunno nabi waa shareeco waa aadaab nabiga na baray in masaajida la ilaaliyo oo la xifdiyo darteed adigoona muslim baa tahay oo ma diidanin sunnada nabiga ee ilduuf baa kugu dhacay saaha lagu salaansado waxadaaniihi zuhayr haddii inta ka badan ay jirto oo dhibaato madara ula imaanayana ayaduna sharciga wuxuuna amrayaa fattaquu llaha ma stadactum iyo man ra'aa minkum munkaran falyuqayiruu biyadihi fain lam yastadic bilisaanihi fain lam yastadic biqalbihi wadalika adcafu liimaan maraatibu taqyiirulmunkar ayaad maraysaa marka hadba xaaladda iyo duruufta iyo inta tabartaa ay tahay ayaad dhaqaaqaysaa qaala waxadaaniihi zuhayr bnu xarb qaala xadaana almuqniyu qaala xadaanaa xaywatu qaala samictu abalaswadin yaquul xadaanii abu cabdillaahi mowla shadaad baa ii warramay annahu samica wuxuu maqlay abaa hurayrata cabdiraxmaan ibnu sakr idowsiy radia allahu canhu yaquulu samictu rasuula allahi sala allahu alayh waaalih wasalam yaquulu bimilihi waa mutaabaco wey qaala waxadaanii xajaaj ibnu shaacir qaala xadaanaa xajaaj ibnu yuusuf baa la dhahaa ninkii mushabbaha laakiin maalik waa la tagsay waa soo maray xadaanaa cabdurazaaq cabdurazaaq ibnu hamaam asancaani an akhbarana athawriyu sufyaan athawri amiir lmuuminiina fi lxadiid can calqamata bni marhajin can sulaymaan ibni burayda can abihi burayda ibni xusaynin radia allahu canhu waardaah ana rajula ninbaa nashada fi lmasjid masjidkii nabiga calayhi salaam buu ka dhex yahadiye xoolo dhumay oo faqaala waatan xoolihii waxaa ka dhoway ah wuxuu yidhi man dacaa ila aljamali alaxmar man dacaa wariyaa ii sheega oo igu dhawaaqo oo ii sheega ila aljamali alaxmari riti guduudan baa iga dhumay ritigii guduudna iga arkay ayuu yidhi waa masjidka nabiga sala allah aleyh wasalam ritigii guduudna iga dhumay iga arkay dadkaas faraha badan ee isku imaaday ayuu rabaa inuu maaratay hadinta uga faa'iidaysto qof uun uu ka hadlo faqaala nabiyu sala allah alay waslam wuxuu yidhi laa wajadta waqoodan helin ha helin wey ilaahay baa kuu barya ha helin inamaa buniyat ilmasaajidu masaajidda waxaa loo dhisay limaa wixii buniya lahu loo dhisay oo loo yaqaano oo asalaat wadikri illaahi waalcilmi waalmudaakara fi lkhayri wanaxwiha naxwiha arrimahaasaa loogu talagalay mooyeene in xoolo laga iyo hadiyo ma bannaana arrinta ayada ku kalaa imaamo asagana dhihi kabaa la iga xaday ama kabaa iga dhumay ku kalaa dhihi mobail baan yaa meelahan kaga tegay ma aragteen kubaa dhihi furahaygayaa arkay warkii wuxuu iska noqonayaa marka meel wax laga yabooho laga yahdiyo oo xoolihii maarata eh, lagu yahdiyo suuq oo kale iyo meelaha dawda iyo sabada iyo meelahaasoo kale ay noqonaysaa lama ogola marka taa iyada taa lama ogola oo wixii markaasi baafin ah oo xoola la baafinaayo masaajida lama keeni karo laakiin waxaa la ogolyaha masjidka bannaankiisa iridka dadkoo dhan kan bay qulquli doonaane inuu ka dhex istaago oo u yidhaahdo war ratibaa iga dhuma ratiyaarka inuu dhaho waa bannaan tahay bannaanka intuu u oo meesha la maraayo uu istaago waa ka yahdin karaa idaacaduu ka yahdin karaa waxyaalahan hadda eh, lagu xiriiree faraha badan buu ka yahdin karaa marka siyaara badanba iyuu haystaa oo fursado badan iyuu haystaa masjidkaan kuma xidhna kuma xidhna oo qofkii haddii masjidka loo diido xoolihii baa dayacni ma soo gelayso intaasoo kaleoo fursaa ayuu haystaa oo heli karaa qaala xadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana wakiic ibn jaraax can abi sinaan can calqamata bni marhadin can sulaymaan bni buraydata can abihi burayda bni xusayn radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayh waaalih wasalama lamaa sallaa markuu tukaday nabiga qaama rajulu nin baa kacay oo faqaala yidhi man dacaa ila aljamaali alaxmar rirticas baa iga dhowoo guduudanaya yaa arkay oo sheega faqaala nabiyu nabiga calay salaam baa wuxuu yidhi laa wajadtaha helin inamaa buniyat almasaajidu masaajidda ilaahay iyo buyuudda ilahay waxaa loo dhisay limaa buniyad lahu wixii loo dhisay aswaaqda iyo suuqaqa meelaha ilaahay ugu nacab yahay ee laqiga iyo ribada iyo qishiga iyo khiyaamada iyo buuqa shaydaankuna uu calankiisa dhigta wey in marka wararkii meelahaas ayaga ahayd masaajidkana waxaasoo dhanba waa laga ilaaliyaa saas darteed buu ilaahay ugu jecel yahay inta mawqic iyo meela masaajidka u jecel yahay arrimaha marka in loo soo raro masaajidka oo masaajidka ilaahay uu suuq u ekaada ma aha qaala xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana jariir can muxamed bn shayba can calqama bn martadin can ibni buraydata can abihi qaal jaaa acraabiyu nin reer baadiya yimid acraabtuna inta badan aqoontooda iyo macrifadooda way yar tahay xataa ilbaxnimo iyo xabaaro kale oo wax isku ilaaliyo ama uu yidhaahda bal dadkan gaararkaada ah sida dadka u dhaqmayaan su'aal xataa inta badan kuma da'alo si u socdaba hawshiisu iska bilaabani jaaa acraabiyun baa yimid bacdamaa salla nabiyu nabiga calayh salaam markuu tukaday kadib salaata alfajri salaada subax yuu nin imaaday oo fa adqala ra'sa madaxiisii wuxuu ka soo geliyey min baabi almasjid masaajidka albaabkiisii madaxa soo geliyey saxaabadoo fadhida yuu soo qooraansadoo soo fiiriyey markaasu wuxuu yidhi man dacaa ila aljamal alaxmar dadkiina meesha fadhiya oo rinti guduudan oo qof sheegiman ugu jira fadakara bimidli xadiiihima laa wajata lagu jawaabay ah, hel ayaa lagu jawaabay de marka waa wixii ugu qaalisanaa ay waktigaasi haysteen geela guduudan weliba ee midabkaas leh hadday quruxu noqoto iyo hadday taga noqotaba wax badan baa arkaysa wixii la ammaanayo xataa lagu shabahayo qofka ajirka iyo hawaabka uu helaayo waxa ka fiican marka laga hadlaayo waxa ugu fiican oo uu helaayo wuxuu heli wax geel ka fiican buu helaya khayrun min xumuri nacam khayrun min xumuri nacam marka xumru nacamka waxaad arkaysaa inuu marka iyaguna eh, aad ay u jeclaayeen ayaad garanaysaa marka haddii qoladaasi wixii ugu ficlaayaheed dee wax kasta oo qofka ragtiisa ama xilligan aan joogno la dhihi karaa lailahay ninka hebela xoolahaas ka dhumay waa xoolo oo qaali ah oo aleelahay daruuro iyo yaqiin ah loo raadiyo la dhihi maayo la dhihi maayo wixii ugu qaalisanaa nabiga waa diiday calayhi salaam haddana wixii ugu qaalisanaa qofkii la imaada la dhihi maayo war waxa ma aha wixii saas oo kale ahaayo waa qaali oo arrin baa timid la dhihi maayo qaala muslim wuxuu yidhi huwa shaybatu bnu nucaama abu nucaama ninkaasi shaybe la yidhaah wa rawaa canhu miscar miscar baa ka wariyey ibnu kidaam iyo wa hushaym bnu bashiir iyo wa jariir bnu cabdilxamiid iyo wahayruhum oo min alkuufiyiina culamaa alkuufiyiina ka wariya ninkaasaa si fiican loo caddaynaya magaciisii iyo ruwaadda ka wadiysaba baabu sahwi fi salaati wasujuudi lahu wuxuu ku saabsan yahay asahwu sahwiga fi salaati salaada gudaheeda la sahwiyo wasujuudi iyo sujuud lahu liajli sahwi sahwigaa dartii loo sujuudo asahwu fi salaat iyo waxaa jirta asahwu can isalaat faweylu lilmusaliina aladiina hum can salaatihim can can salaatihim saahuun kuwaas ayagaa weyn iyo cadaab ayuu ilaahay ugu goodiyey subxaanahu wa tacaala marka waa ilaahay xamdigii iyo mahadi haddaan la dhihin aladiina hum fii salaatihim aafiluun ah, kuweydii musaliin aladiina can salaatihim saahuun iyo fii salaatihim saahuun sahwigaasi hadda can salaatihimta waa kafla iyo ka tegid iyo salaaddii oo lala imaanin waktigeedii munaasabka ahaa kuwaa weeyaanoo salaatulmunaafiq weeyaan taas waa ah midda la diiday ee cadaabka iyo weelka lagu goodiyey laakiin asahwu fi salaad salaaddii waad gashay laakiin ninkii xumaayo ibliis ahaa iyo shaydaankii salaadaba u taagnaa inuu dadka ka waswaasiyo iyo waysada iyo humurahaasi khinzab ayaa meeshii taagan taas markaa ayaa ilaahay raxmaddiisa iyo naxariistiisa maadaama shaydaankun uu musallad yahay musallitu cala linsaan yajri bibni aadam jra dami dhiigga xidihiisaasu raacayaa buu nabigu calayh salaam waa khannaas waswaasa halkaa wadnaha iyo qalbigu dadku fadhiisanaya markaa dikriga la imaatana wuu isgabin marka kalena wuu bilaabi waswaas ma daalayo mana noogaayo saas darteed buu ilaahay raxmaddiisa subxaana wa tacaala xal iyo qaab salaadaasi khalalka uu naga geliyey shaydaanka sida aan wixii uu rabay ee ahaa salaadda inuu nusqaamiyo ama salaadda gacanta ka baxdo ayuu ilaahay xalkeedana siiyey subxaana wa tacaala sujuudu sahwi baa marka la yidhaahdaa sujuudu sahwi min baabi idaafatu shay ilaa sababihi min baabi idaafatu shay ilaa sababihi yani asujuud allatii sababuhaa asahw sujuudda sababteeda uu sahwiga yahay ayaa laga hadlayaa sujuuddaasi sujuuda sahwiga la yidhaahdana waxay leedahay asbaab iyo xikam iyo fawaa'id ayay leedahay xikmada maxay tahay ku jirta in haddii salaaddii inay dheeraatay in wax ka tagtay inaad wax nusqaamsay iyo sahwiga aad sujuud sahwi ku khatimayso xikmadu maxay tahay labuu sheegay nabiga sala allah aleyh wasalam oo cad oo ku cad axaadiista maxay yihiin waxay yihiin tarkiiban lishayaan iyo salaadaadii haddii ziyaado la timid witir oo shan ragcadood aad tukatay adoon is ogeyn inaad sujuuddaasi shafci ay kuu noqoto laanna sujuuddaasi bimathaabati ragca ayay ka dhigan tahay marka salaadaadiina shafci bay kaaga dhigi shaydaankiina wuxuu doonaayey oo ahaa salaadaadii inuu khalal iyo naqsi geliyo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala sujuuddaa kugu kabaya naqsigii shaydaankii marka waa dulloodaya ihaana ku dhacaysa isagoo xasiinoo murugsanoo inkaa ku dhacday ayuu kaa dhaqaaqayaa waxaa haddana lagu dullaynaya waxa weeyaan ashayu yudkaru bishay waxaa la xasuusinayaa bacownimadiisa iyo wixii inkaartan iyo lacanadan ilaa yowmiddiin ddiin ilaa naarta gelinaysa lacanaddaa wuxuu ku mutaystay sujuuddii ilaahay amray uu amray oo uu diiday ibni aadamka weerarku ku qaaday uu rabay inuu wax ka gooyana sujuuddii ayada aheyd baa lagaga hortegay oo loogu dhammaystiri wixii naqsiho uu salaaddii soo geliyey markaasaa deena waxaa ku dhacday ihaano iyo dulli iyo weliba inuu qaraacmo oo uu yidhaahdo sujuuddii aan diiday aniga lacanad iyo naar baa ku mutaystay u dhalaciinka ayaguna sujuuddii bay la imaadeenoo wax allaale waxaan wado oo dhanba dekan dekan baa laga dhigay oo salaadii naqsigii iyo khalalkii galoo dhanba waa loo dhammaystiray asbaab bay leedahay sujuudu sahwiga iyo xaalaad waxa ay ku timaado sujuudu sahwigu imaa ziyaaratun fi salaad aw naqsun fi salaad aw shakun fi salaad saddexdaa mid unbay noqotaa in salaadii wax lagu ziyaadiyo oo qofkii salaadii ragcadihii wax ku daro afar ragcadood baa laga rabay oo duhur ama cishaa markaasuu shan tukaday ama naqsi bay noqotaayo salaadii rubaaciyadee afarteedii ragcadood ragcad buu ka tagay saddex markuu tukaday uu salaamo naqsaday waa naqsun fi salaad ama waa shakun fi salaad oo wuxuu kala garan waayey asallaa alaaan ama arbaca ma saddex baa tukatay mise afar baa tukatay intaba qaabka iyo nidaamka loo xallinayo ayana waynoo imaanaysaa haddii ziyaado ay tahay ziyaadada ayada ah qofka salaada gudaheeda intuu ku jira hadduu ogaado ama la baraarujiyo inuu soo noqdaa waajib ku ah liannahu ziyaada aan loo baahnayn oo salaada zaa'id ku ah la imaado soo noqonaya xataa walow haba istaagaba waa soo noqonaya wixii naqsi ah haddii la baraarujiyo khayr haddii kalena markii uu ogaado ayuu gadaal kale imaanaya soo kordhinaya waxaa ziyaadada ama ha ahaado rukni ama ha ahaado waajib ama sunna culammada qaar baa u qaybiya salaada arkaan iyo waajibaad iyo sunan bay u qaybiyaan oo xanaabiladaba ka mida atixiyaadka hore iyo fadhigiisa iyo takbiiraadkan intiqaaliga ah iyo samic allahu liman xamida rabbana walaka xamidu intaba waajibaad ba u haddii laga tago yujbaru bisujuudi sahwi bay qabaan shaaficiyada waxay leeyihiin waa sunan ka tegidooda hore oo kale haddii laga tagona sujuud sahwiga ma lala imaan haddaan lala imaanna salaaddi waa asaxday salaaddi way asaxday marka ama waa ziyaado ama waa naqsi ama waa shaki wey way imaan doonaa markaa arrimahaas axaadiista nabiga sal allah alay wasalam bay ku imaan doonaan waxay culamadu ka hadlaa fii baabi sujuudusahwi masaa'isheeda ka mida ah, xaggee waya maxalkiisaa lasku hayaa maxalli sujuudu sahwi oo culummadu aqwaal bay leeyihiin aqwaal ayay masaladaasi leeyihiin ilaa shan qowl ayaa ugu waaweyn oo ugu mashhuursan ay ka mid tahay sujuudu sahwi maxalkeedu waa bacda salaati mulaqa bacda salaati mudlaqa markaa salaadda ka baxda kadib baa sujuudu sahwi la imaan mutlaqan waxaan ka wadnaa ama ha ahaado sahwigaasi ziyaado ama nafsi ha ahaado wax laga tegay ama shaki laga shakiyey waxay tahay ziyaadada nafsila kala garan waay ha ahaato noocu aadaba saddexdii noocay sheegnay midku rabaa ha noqday sujuud sahwi markaad la iman waa goorma markaas hadda ka baxda wa hada maa dahaba bihi alimaamu alacdam abu xaniifata nucmaan raximah llah imaam abu xaniifa iyo xanafiya saasay qabaan qowlka labaadna waxaa ka soo horjeeda qowlkaasi qowlu shaaficiya alimaam shaaficiy raximah llahu tacaala isaguna wuxuu leeyahay cagsi weeyaanoo sujuud sahwi qabla salaam intaan salaadda laga bixin ayaa lala imaan waa sidaan isticmaalee naqaano wey salaad intaan laga bixin baa sujuud lala imaan qowlka saddexaad waa qowl wasat ah bayna alqowlayn labada qowl buu dhexdhexaad u yahay imaam nawowi raximah llah wuxuu leeyahay afdal aqwaal maa dahaba ilayhi maalik uma maa dahaba ilayhi shaafici ayuu qabaa waxayna qabaan culimmadu inuu yahay jamcun bayna riwaayaat riwaayaatkaas dhan waxaa jamcin kara madhabu maalik raximah llahu tacala salaada haddii laga tegay ama waa xataa middan shakiga alaaan ama arbacan waxay taradudaysaa ku noqnoqonaysa ama ziyaada nusqaan bay ku dhex jirtaa marka imaamu maalig wuxuu yidhi hadday salaadaa sahwigeeda ziyaado tahayna bacda salaam marka salaada laga baxa kadib yaa sujuudsah lagala imaanaya hadday nusqaan tahayna qabla salaam weeye oo dhinacana wuxuu tixgeliyay madhabu shaaficiya ayuu markaas qabla salaamti mutlaqan ay dhaheen ma ahee waxaa weeyaan waa wixii naqsi ah dhinaca xanafiyada bacda salaamta mutlaqan ay dhaheen maahee waa haddii ziyaado tahay waxa bacda salaam laga dhigay ama axmed bin xambal ashaybani raximah llah waraxmat ullahi alama jamiican isagu wuxuu leeyahay xaalaadkii nabiga uu sahwiyey calayhi salaam oo ama shan ama lix ay soo arooray isagoo nabigu shan ragcadood tukaday isagoo saddex ragcadood tukaday salaad rubaaciyaah isagoo atixiyaadka hore kadha istaago ka tegey intaas shakigii uu xadiidka abi saciid alqudri iyo ibni mascuud iyo uu sheegay xaalaadkii soo arooray nabiga xaggiisa ka yimid oo uu sheegay sida uu nabiga calayhi salaam u sheegay baa loo samayn oo kuwii qabla sujuud qabla salaam intaan salaamo naqsiga salaada laga bixin ka hor layidhi waa sujuuday nabiga calayh salaam uu yidhina halkeedii baa la gelin kuwii bacda salaam salaadda marka laga baxa kadib la yidhina sideedii wey waa wixii nabiga wakhtigiisa dhacay sala allahu calayh waali wasalam halkaasaa lagu wada waxaa ku yimid sahwi cusub oo ugub ah oo xilliga nabiga waa dhicin buu qofka sahwiyey intii nabiga saawiyey waxaan ahayn ayuu la yimid xaggee see la yeeli wuxuu u dumay madhab shaaficiya waa qabla salaamin buu leey axmed raximah llahu tacaala madhabu daahiriya isagana jiro waxay leeyihiin intii uun soo aroortay keliya umbaa sujuudu sahwi lala imaan xaaladii iyo qaabkii sujuud sahwi la marinaayey unbaana la marin wax lagu daray ma jirto liannahum waxay diidan yihiin daahiriyadu waxa la yidhahdaa qiyaas qiyaas bay diidan yihiin ayagu daahiriya waxaa loo yidhi daahiru nas bay qabaana ku dhegan yihin masalada markaa aqwaasha culimmadana way leedahay masaa'il fara badanoo ku saabsan baabkaana waa jiraan qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can ibni shaam azuhri can abi salaam bn cabdiraxmaan azuhri can abi hurayrata dawsi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal ina axadakum axadkiin idaa qaama hadduu istaago yusallii isagoo tukanaya xaaluu tukan jaa'ahu shayaanu shayaan baa u imaan shayaan baa u imaanaya falabasa wuxuu iskaga khaldaa calayhi korkiisa salaadiisa buu isku khaldi ninkii salaada tukanayay waa kan wuxuu isleeyahay ma saddex ma afar baa maxaa gaarsiiyey waxaa gaarsiiyey shaydaankii baa la tagay qalbigiisii oo wax aan looba joogin oo markuu bannaanka joogay salaad bauna ku jirin aana shaqaba una ku lahayn ayuu soo gelinaya salaadda markuu ka baxana uuna shaqo ku yeelan doonin ayaa salaadda gudaheeda ayuu u haystaa inuu maaragtay wax ku tahniyeeyo inuu wax maaragtay yididiilaa ku furo inuu wax xasuusiyo inuu arrimo maaragtay culays iyo murug soo martay hadda ka hor uu dib usoo soo akhriyo waxaasuu ku mashquulinaya waxaas ku mashquulin labasa calayh halkaa marka waxaad garanaysaa shaydaanka inuu xaqiiqada xadiidka nabiga sala allah alay wasalam qof walbaba way ka muuqanaysaa salaadiisa waxaadan marka horeba shaqadu ku dalaq yaa ku soo yiri haddaad ka baxdo salaaddir wixii asaga ahayd faraad ka qaadi damba kamarihi dantaada qumanayd unbaad geli xataa laa yadri buu gaarayaa ilaa heer wuxuu gaari laa yadri uunan ogayn kam sallaa intuu tukaday intuu tukaday maba yaqaanaba warma saddex bay aheed ma afar bay aheyd faida wajada dalik arrinkaa hadduu helo axadukum maxadkiin falyasjud ha sujuuda sajdateen laba sujuudood wahuwa jaalis oo sawa fadhiya waa goorma haddee idaa banaa cala alyaqiin aw taxara ah, hadduu garan waayo intuu tukanay masaddex mise afar buu garan waayey waxaa imaanaysa xadiid cabdullahi bn mascuud taxari iyo xadiid abi saciid alkhudri albinaa calaa mastayqana labadaa riwaayadood ee culummada qaarna jamciyaan qaarna halbay ka soo qaadaan qaarna bay ka soo qaadaanoo cabdullahi ibni mascuud riwaayadiisaasi falyataxaraa ayay qaarkood waxay leeyihiin waxay leeyihiin taxarigu waxuu imaanayaa waa inaad aad adiga dib iskugu noqoto ijtihaad ijtihaad aad samayso oo tidhaahdo salaadan aad kala garan lahaday ma saddex baad tukatay mise afar ayaa adiga naftaada isweydiinaysaa haddii aad fiirisay bal xaaladaada iyo salaada iyo intaad ku jirtay iyo waxaad akhrisay iyo dib iskugu noqotay maxaa kuu rajaxnaaday waxaa kuu rajaxnaaday saddex iyo labo inaad aleelaha saddex tukatay markaasoo kale albinaa cala alyaqiin la dhimaya albinaa calaa maa rajaxa calaa qalabati danni ayaa wax lagu xumbaaraya ma labaad tukatay mise saddex boqolkiiba toddobaatan waxaad isleedahay saddex ragcadood baad tukatay ee laba boqolkiiba soddon unbaad amay laba aad tukatay yay ku jirtaa waxaa la xoojinayaa dhanka aqlabiyada oo saddex baa laga soo qaadi albinaa calaa mastayqana la dhihi maayo laba ka soo qaadoo saddexda ku dulbinee la dhihi maayo waa xadiid ibnu mascuud xadiidka abi saciid ee ah falyabni calaa mastayqana waxaa weeye hadduu meeshu imaado shaki mustawi darafayn laba daraf boqolkiiba konton iyo boqolkiiba konton saddex iyo inay tahay iyo laba inay tahay waa kuu siman tahay waa kala rajici weyday markaasi tirada yar baad qaadanaysaa taweyn baad ku duldhisaysaa wixii ka dhimana ayaad dhammaystiraysaa marka kadib weeye markii uu nabiga calayh salaam xadiidkan ilaa yagaa isfasiraya axaadiista nabige falyasjud sajdatayni wahuwa jaalis asagoo fadhiya ha la imaado labadii sujuudu sahwiyeed markaas markaasuu la imaanaya qaala xadaanii camru naaqid wa bnu xarb qaala xadaanaa sufyaan wahuwa bnu cuyayna xaa qaala waxadaanaa qutayba bnu saciidin wa bnu rumxin can layth bni sacdin kilaahuma can zuhri bi hada isnaa naxwa xadaana moxamed bn muana qaal xadaana mucaad bn hishaam qaala xadaanii abi yaxya bn abi kaiir qaala xadaana abu salama bn cabdiraxmaan azuhri an aba hurayrata radi allahu canhu xadaahum ana rasuula اllahi sala اllahu alayh waalih wasalam qaala wuxuu yidhi idaa nuudiya biاlaadaan aadaanka markii loo aadaamo adbara shaydaanu shaydaanka waa dhabar jeedinaya waa wax jismi ah oo socon oo tegi oo soo noqon ajsaam wey laakiin waa ajsaam latiifa ah oo u sahlan meelo ayna basharka iyo bini aadamka ayna mari karin inuu maro xataa uu nabigu yidhi yajri bna aadama ina shaydaana yajri biibni aadam majra dami halkaasuu galayaba dhiigga meesha uu maro lahu markaasuu soo noqonayaa kadib haddana waa carari adbara idaa nuudiya bilaadaan adbara shaydaan baa cararaya lahu duraad isagoo u sugnaada duraad duraadku waa neefta gadaasha ka soo baxda mideeda sawd kale wey waa isbuaarta isku dhagatiraya ama ma ahe aadaankaa saamaynta uu ku leeyahay iyo xanuunka uu xanuujiyey ayuuna neeftana ceshan karin xataa laa yasmaca buu sii orday ilaa uuna maqal alaadaana aadaanka ilaa aadaanka uuna maqal buu suu socdo u ordaayo ayuu tagaya xasanimaad ku jirta qof kastoo aadaanka maqla qiyaamaha ama aadaanka uu gaaro xataa jamaadaadka maqhraatibay u noqon qofka muadinkaa inuu muwaxid yahay tawxiidka muujiyey islaamkana oogu yeeray dacwadaas iyo marka taasuu diidaya inuu naftiisa maqhraatib noqonin asaguna xanuun bay ku tahay xataa laa yasmac alaadaan marka aadaanku waa kaga xanuun badan yahay shaydaanka qur'aanka iyo adkaarta kale aadaanka kaga xanuun badan marka faatixadaad akhrinaysa waa kugu dhex jiraa waa kulabaya laakiin aadaanka markii la aadaano bow buu dhahaya faidaa qudiya alaadaan aadaankii markii la bogo aqbala waa soo gadoomi faidaa tuwiba biha markii la aqimo aqimkii salaada adbara haddana waa carari faidaa qudiya tawiib aqimkii markii la bogo aqbala waa soo jeesan yahduru bayna almari wa wax daali ma wax cajizi ma aha ilaa hadafkiisaiyo dantiisa uu gaaro shaydaan liyakunuu min asxaabi saciir inamaa yadcu xisba liyakunu min asxaabi saciir naar inuu dadka geliyu rabaa maadaama asaga uu og yahay inuu naar geli doono aqbala waa soo qaabil yaqduru bayna almari qofkii wa nafsii buu kala dhex galaya ma qofkii iyo naftiisii ayuu kala dhex oo khushuucdii salaadda la socon laheyd ee adiga gacantaada ku jirta ee naftaada aad awood gacanta ku haysatay gacanba kuguma jirtaba shaydaanka halkaasuu ku jira nafti xaggaasaa loo daadiyey xaggaasa lala aad yaquulu wuxuu leey udkur kada waxaa xasuuso udkur kada waxaana xasuuso limaa shay lam yakun unan ahayn yadkuru kii xasuusta hadda ka hor ayuu xasuusinaya xataa yadalla arajulu markaad wixii salaada ka baxdaan inuu ku halmaansiya laga yaaba wamaa ansaanihu ila shayaan waa kii lahaa wiilkii yuusha binu nuun ahaaye muuse la socday alayh salaam wixii markaa nafci iyo faa'iide ahaan haddana waa kuu gambinaya salaaduu kula sugay xataa yadalla arajulu ilaa ninka uu ka ahaado in yadri kaanadeenka musallaa intuu tukaday ayuu heerkaasu gaarsiin intuu tukado garan waaye faida lam yadri axadukum axadkiin hadduu garan waayo kam sallaa intuu tukanay falyasjud ha tukan ha sajdatayn lama sujuudo wahuwa jaalisu soo fadhiya markuu salaaddii soo gabagabeeyo wixii uu islahaa waad ka tagtayna uu la imaado kadib intuuna salaadda ka bixin sujuudu sahwaa la yimaado tarkiiban lishayaan shaydaanka sidii loogu sandulleeyo oo loogu ihaanaysto oo loogu maarata dulleeyo ayaa loola jeedaa wixii mxuha eh, qusuur iyo naqsi iyo eh, salaada galayna in lagu kabo lagu kabo marka halkaa waxaad garanaysaa waswaaska shaydaanku iyo waxyaalahaas uu salaada kaa gelinaayo salaada ma buriso salaada ma burayso salaadda waa saxday laakiin salaadda naqsi baa garay reer nabiga calayh salaam wuxuu yihi qofka salaadda wuxuu ka baxayaa walaysa lahu min salaatihi ilaa nasf ulu rubuc khumus ilaa cushur ayuu gaarsiiyey rasuulka alayh salaam salaadaada adoo intaa un kale qof walba intuu qalbigiisa joogo ee salaaddiisa uu la socdo ayuu ku leeyahay ajirka hawaabka iyo salaadda wuxuu ku leeyahay ah, qofbaa marka boqolkiiba intaas boqolkiiba intaa waa xisaabta waxay ku soconaysaa intaad adiga aad aad maarata soo jeeday laysa laka min salaatika ilaa maa caqalt waxaad xasuusan tahay ee la socotoon unbaad ku leedahay watadakarta qaala xadaanii xarmala bnu yaxya qaala xadaana ibnu wahbin ahbaranii camru can cabdirabi bni saciidin can cabdiraxmaan alacraj can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alيh wasalam nabiga qaala wuxuu yidhi ina shayaana shayaan idaa uwiba bisalaati salaadda markii la aqimo wallah waa carari walahu muraad isagoo u oo neeftaasi gadaal ka soo baxayso fadakara naxwa wasaada fahana'ahu hadduu soo laabto hambalyo iyo tahniyo iyo bishaarayn iyo faraxgelin ayuu u keeni wax meeshaanu wuu ku siidaynaya injaazaadkiisii iyo wanaaggi uu helay iyo xisaabaadka maanta say ugu ficnaayeen iyo wixii faa'iidaiyo ribaxa uu helay iyo hadalladii wixii uu sameeyey iyo wuxuu ku hadlay waxaasuu deeno wixii wanaagaaba u ibraazin qofkii markaasuu deena u macaansano uu raacaya wamannaah idinka waxaa idin qoran waa idin ah. ah. tamani tamani ayuu gelinayay yidadiilo yidadiilo waaa waxaas yani alkhudad almustaqbaliya alkhudad almustaqbaliya waxyaalaha mustaqbalka ee aad samaynayso ayuu maaragtay kuu dejinayaa inaad waxaasaan samayn doona waxaasaan samayn doona waxaas kula gelaya wadakarahu min xaajatihi xaajadiisa wuxuu xasuusinaya wuxuu u baahnaa maa lam yadkun hadda koor wuxuuna xasuusinayn salaadaasuu raba inuu ku dhaafsado wax qaali ah iyo ku dhaafsan inta ood moodaysa in wax ku xasuusiyey oo aleelahi waxaan halmaansanaa baan ogaaday waxay ka go'an tahay salaaddii salaadii qiimaha badneed ee xidhiirka rabbi alla laheedaha ee janno lagu geli lahaa ee nuurkaheed ayaa yuu kugu kaa qaatay uu kuu dhaafsanaya xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can ibni shihaab can cabdiraxmaan alacraj can cabdilaahi bni buxayna qaala sallaa lana rasuulu llah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuuna tujiyey ragcatayn laba ragcadood min bacdi salawaat salaadaha qaarkood salaadaha qaarkood oo rubaaciye aheed afar ragcadood aheed laba markuu tukadayba uma qaama nabiga intuu kacay atixiyaadkii baa la rabay atixiyaadkii buu ka kacay falam yejlis ma fadhiisanin atashahud alawal atixiyadka horuu ka kacay faqaama annaasu macahu dadkii way raaceen kol haddii aad taxiyaadka hore ka istaagto istaaggaada aad dhammaystirato ma soo noqon kartid li'annao markaad taagan tahay waxaad gashay rukni min arkaani salaad shay sunno ah ama waajiba ah cinda alxanaabila ah. waxaa weeyaan loga logu noqon mahayo shay rukniga ah intaad gasho sunno u soo noqon maysid intuu soo noqdo qofka badala salatu laakiin hinqashada hore uu hinqaray ama isagoo istaaggii un dhammaystirin hadduu xasuusto waa soo noqon karaa qodhib ma laha isagoo istaagay ma soo laaban karo nabiga calayhi salaam waa istaagay faqaama annaasu dadkiina way kaceen macahu nabciga ilmaciisa way raaceen riwaayooyinka qaar nabigu waa u ishaaro istaaga falamaa qadaa salaatah salaadiisii markuu nabiga bogay wanadarnaa ay wantadarnaa aan sugayno tasliimahu salaama naqsigii inuu salaadda ka baxo kabara allahu akbar buu yidhi sujuudu sahwo takbiir bay leedahay sida takbiirta salaadda oo kale fasajada waa sujuuda sajdatayn lama sujuudo huwa jaalis isagoo fadhiya qabla tasliim intuuna salaamo naqsanin ka hor uma sallama ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam la imaanay sujuudu sahwi la yimid ah, maxaa yeele naqsi baa ku jira cinda almaalikiya waa sidaa maalikiyada madhabkooda waxay deliishanayaan salaadda naqsi baa galay tashahudkii baa laga tegey wixii naqsi ah qabla salaam wey wixii ziyaadana bacda salaam qaama fii salaati duhri salaad duhur buu nabigu istaagay oo ataxiyaadkii buu ka istaagay hore wa calayhi korkiisuna juluusu fadhi uu leeyahayoo adinu fadhiista oo atixiyaadsado ay ahayd waa sahwiyey nabiga calayhi salaam sahwiga marka ambiyadu way ku bannaan tahay laakiin waxyaalaha sahwiga ahe aan ku bannaaneen waxyaalaha tabliiqu risaala iyo waxyigii oo dadka la gaadhsiinin waxa isaga ama dhacdo laakiin wixii ummadda ay gaadhsiiyaan oo xataa qur-aanka nisyaan iyo halmaan iyo waa ku dhici karaa sanuqri'uka falaa tansa ilaa maa shaa allah ilaa maa shaa allah ilahay doona subxaana wa tacaala walidalika nabiga calayh salam u jiray raxima allahu fulaan laqad adkaranii aayatan asqatuha nin saxaabada ka midahoo salaatuleyl tukan buu maqlay nabigu oo qur'aan akhrinaya hebel allah u naxariista aayadaan halmaamay ayuu xasuusiyey gaadhsii dadka ninaan waa la gaadhsiiyey markaas markaa nabiga calayh salaatu wasalaam tadkiir iyo xasuusin iyo markaaba usoo noqonaya sideenoo kale wax intaad halmaanto dib dambaad u aad usoo xasuusanaynin ayaa jira taas ma dhici jirin falamaa atama salaata salaadiisii markuu dhammaystiray sajada sajdatayn laba sujuudood buu nabiga calayhi salaam sujuuday yukabiru fii kulli sajdatin sujuud walba allahu akbar allahu akbar buu ahaa wahuwa jaalisa isagoo fadhiya qabla an yusalima intuuna salaamo naqsanin wasajadahum annaasu dadkina way sujuudeen macahu nabiga jirkiisa la sujuudeen makaana maa nasiya ay badala maa nasiya wuxuu halmaamay bedelkeedii min aljuluusi fadhigii ah fadhigii uu halmaamay ka tegay bedelkeediibay sujuudan ayay ku jirta gelaysaa sujuudu sahwan waxay daawo ka tahay wixii naqsi ahaa oo laga tegay ayay kabaysaa jabru naqsi weeyaan shaydaankina waa lagu dulayn waxadaana aburabiic zahraani qaala xadaana xamaad bnu zayd xadaana yaxya bnu saciidin can cabdiraxmaan alacraj can cabdillahi bni malik bni buxaynata alasdiy ana rasuula اllahi sal اllahu alayh ali wasalam qaama bishafci shafci buu nabigu kacay alladii yuriidu an yajlis laba ragcadood buu tukaday waa shafci inuu fadhiisto atixiyad salaam meeshaa la rabaa fi kulli rakcatayni taxiya laba ragcadood markaad tukataba taxiyad bay leedahay salaadu qaama fi shafci aladii labadii ragcadood ee yuriidu uu doonaayay an yajlisa inuu fadhiisto fii salaadihi salaadiisa atixiyaadkii hore inuu meeshaa gala la rabay ayuu ka kacay famadaa fii salaatihi ma soo noqonin salaadiisi buu sii otaxiyaadkan hore waa sunna cinda shaaficiya xanaabiladu waa waajib bay leeyihiin laakiin yujbaru bisujuudi sahwi bay qabaan falamaa kaana fii aakhiri salaa salaadda aakhirkeedii markay jirtoogto oo salaadda uu soo gebagabeeyey nabigu sajada waa sujuuday qabla an yusallima intuuna salaamo naqsanin uma kadib uu sallama salaamo naqsaday nabiga calayh isalaatu wasalaam waxadaanii maxamed bn axmed bn abi khalafin xadaana muusa ibnu daawuudi qaala ibna daawuuda xadaana sulaymaan bnu bilaal can zayd bni aslamin can caطaa bni yasaar can abi saciidin alqudriyi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa shaka axadukum fii salaatihi axadkiin salaadiisa hadduu shakiyo oo falam yadri uu kala garanba waaye kam sallaa intuu tukaday alaaan ma saddex baa tukata ama arbaca mise afar buu garan waaye falyadrixi shaka shakiga haska tuuro walyabni ha ku dhiso calaa mastayqana wuxuu yaqiinsan yahay ha ku dhisooo wixii kalee dhimanaa hadduu saaro uma yasjudu ha sujuudo sajdatayn laba sujuudood qabla an yusalla intuuna salaamo naqsanin fain kaana salla hamsa hadduu shan tukaday oo yaqiintii wixii uu islahaa aleenahay laba wadhuntaadii maba ahayn xaqiiqatul amriga afar saddex bay ahaayeen waa wado afar meeshuu afar uu tukanaya shan bayba noqotay xaqiiqada dhabta ah marka xaqiiqada laga hadlo amar ilaahay haddayba ay shan noqoto shafacnaa sujuud sahwigan hamsan shanna waa witr witrkana maqribka bason baa iska lahoo witrunahaar la dhahaa salaadii rubaaciyadaheed afar inay ku dhammaata la rabay hadday shaki dartii khamsa ay gaadho sujuudu sahwiga waxay daawo ka tahay shafacna lahu waxay uu shafcin oo tira islaa ka dhigi salaatahu salaadiisii witirkii bay ka saari wain kaana sallaa itmaaman liarbac haddii sidaa uu markaa u ijtihaaday ay u noqoto oo ay salaadiisii labadii meesha islaha yaqiinta labadeed ay sax tahay labada kale uu la yimid afar ay ku dhammaato sallaa itmaaman liarbacan hadday noqoto sujuudu sahwi maxay tartay kaanataa waxay noqdeen ay tartay tarkiiman sanbooreen lishaydaani shaydaan haydaanka raba inuu xoogo intaa ka faa'iidaysto oo ujeedadiisu ayahay salaadda inuu shaxaado oo qofka ka nusqaamiyo halkaasaa waxaa lagu kabayaa sabadaa sujuudu marka bayuur baa tahay iyo raqma anfika iyo sankaai waa dulloobay oo hil iyo baroor buu marka isla jeedinaya oo la cararaya oo leeyahay ibna aadam sujuud baa la amray oo uu la yimid falahu ljanna ana sujuud baa la amray oo waan daayaduu leeyahay falahu naar halkaas isaga dhahay falahu naar saas dhahay ayib kaanata tarkiima lishayaan xadiidka marka waa xadiidka ku saabsan albinaa cala alyaqiin qaacido oo qawaacidda sharciga ka mid ah, oo waaweyn oo qawaacid alfiqhiya ka mid a ah, ayuuna asal u yahay waa qaacidata alyaqiinu laa yazuulu bishak sidaaba yaqiin haddaad haysato shakiga daariga ee soo darriyey yaqiintaa asagaa looga tegi mahayo yaqiintaa asala wixii dambe oo markaas shaki ahaana waa laska tuuraya laa yazuulu bishaki wey alyaqiinu laa yazuulu ow laa yudraxu bishaki bisababi shakin loo tuuri maayo labadaa wax kale ku duldhis halkaa marka culamada qaar waxay leeyihiin wax taxari la yihahda ma jiro wax taxari la yihahda ma jiro xadiidka taxarigana wuxuu fasiraya wuxuu ka hadlayaa unoo fasiraya kana fasiraya falyataxara macnada waxaa weeye falyaclam alyaqiin wahuwa ragcataani wey maalan Ah, yaqiinta labada ragcadooda ah, waxaa ku duldhiso marka falyabni calaa mastayqana iyo falyataxara waa isku hal un ayay qaar yidhahdeen qaar waxay leeyihin maya ee taxarigu waa marka ay suuroobi karto inaad wax kale rajixi karto markaasi tiro yar ma qaadanaysid hadda waxa ku rajaxan ayaad qaadan ama ha yaraata ha badnaatee sidaasaad moodaa lianna altasiisu awlaa min alta'kiid inaad tidhahda labada xadiis way isadkaynayaan oo way isxoojinayaan waxaa ka fiican in tasiis ay midkaana uu macno gaara lahaado kana macno gaara u ahaado ziyaaratu cilmi uu noqdo sidaasa fiican xadaanii axmed bin cabdiraxmaan bin wahbin qaala xadaanii camii cabdullaahi qaala xadaanii daawuud ibnu qaysin can zayd bn aslam bihada isnaad wa fii macnahu qaal yasjudu sajdatayni qabla salaam salaamta ka hor intuunad ka dhixin buu la imaanaya sahwiga hadduu shaki yahay sujuudu waa qabla salaam kama qaala sulaymaan bin bilaal وxadana cثman وabu bakr ibna abi shayba ibna abu shayba وإsxaaq بn ibrahim alxandali جميعا عن جرير بن عبد الحميد قال cثمان xadثna جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة بن أبي وقاasi قاal qaala cabdاللahi بن mascuud ba wuxuu yidhi صalaa rasuul الlahi salى الlaه عليه waسلم nabigaa tukaday qaala ibrahim ibrahim nakhacigaas calqaba ka warinay wuxuu yidhi zaada nabigu salaada uu tukaday uu ziyaadu la yimi aw mase naqasa wuu nusqaamiyey shakigana asaguu ka imaaday ibrahimka laftirkiisa ma ziyaaday ahayd salaaddaa sahwiga nabiga mise nusqaan bay ahayd ashaku min ibrahim asagaa sheegi doona falamaa sallama markuu salaamo naqsado qiila lahu waxaa nabiga lagu yidhi yaa rasuul allah axadaa fi salaati shay salaadan waxbaa kusoo dariyey innaga hadda imaamkii oo khalad galay ood arkayna inuu salaaddii ziyaado la yimid ragcad shanaad buu u istaagay ragcad sharaad ayuu u istaagay adoo xasuusan daakiran caaliman adoo xasuusan inuu khaldamay subxaan allah inuu waad ku kari weyday iyo inuu maaragtay soo fadhiisto liannahu ziyaado hadday tahay rukni baan galay iyo waad istaagay maaha iyadu waa lasoo noqon waa la soo noqon an min aslihi amada jirtocaaso dhan wa jira maa ragcaddaaso dhan marka waa inuu soo laabtaa marka qofkii ogaaday xasuusan aqoon iyo cilmina uleh inaan salaada ziyaado lala imaan karin imaamkana lagu raacaynin hadduu ku raacayo imaamka salaadiisa way buraysaa kuma raacayo marka kuma raacayo inuu meesha fadhiisto oo salaaddii uu ka goosto iyo inuu intidaaro oo atxeelka ku sugo labadaba waxaa weeyaan wej bay leeyihiin ayb qofkii aan garanaynin oo aqoon u lahayn imaamka waa la raacaa mu maqle waa iska raacay kaasagu waxaa way salaadiisa ma burayso sujuudda imaam sahwiga umu la raacayo hadhow axadaa fi salaati shay baa nabiga la weydiiyey laakiin saxaabada nabiga calayhi salaam way raaceen sababtay u raaceen waxaa weeyaan tanay ka baqayaan axadaa fi salaati shay salaaddii waxyigii baa socda oo marka hore salaaddu waxay ahaan jirtay ragcatayni ragcateen furidat isalaatu ragcatayni ragcateen faziida salaat lxadar waa eh, ubqiya oo kamaa qaala salaata safar salaada safarka sidii baa loo daayey salaadii xadarkana labadii ragcood afar baa laga dhigay afar ragcood baa laga dhigay xadiidka caaisha ee ku sugnaa markii u horreysa salaadda laba ragcood bay aan dhammaanteed laakiin waa la ziyaadiyey salaada rubaaciya iyo ulaaiya iyo unaa'iya saddexaasa loo qaybiyey mid afar ku dhammaata iyo mid saddex ku dhammaata mid laba ku dhammaata qofka musaafirkaa ah salaadiisiisa sidii bay iska ahaatayoo waa qasri waa labada ragcood buu tukan taas markaa axadaa fi salaati shay macnaheedu waxaa weeyaan sidaasay wax isku badbedeli jireen sidaasay wax isku badbedeli jireen marka saxaabadu waxay nabigu u raacayaan abayonan waxbaa isbedelay ma ziyaadadaa imaatay ma nusqaanbaa imaatay iska raaca nabiga calayh salaam nabigaa marka caddaynoo oo kule haddii wax soo geriyaan waa idiin sheegi lahaaye hadda kadib ibaraarujiya saasuu nabiga calah salaam yidhi qaala nabigu wuxuu yidhi wamaa daaka su-aashaa maxay tahay sababteeda aad u leediin masalaadama waxbaa ku soo kordhay qaaluu waxay dhaheen sallayta hadda wa kada rasuul allah sala allahu calayh waxay xasantu ka tahad oo ziyaarada timid qaala faannaa rijlayh lugihiisu intuu nabiga laabay oo isku diyaariyey fadhigii qiblada xaggeeda u jeesaday wastaqbala alqibla qibladana uu qaabilay yuu fasajada sajdatayni laba sujuudoodu la yimi ziyaaradu la yimid nabiga calayh salaam waa loo sheegay kadib markaa biziyaarada ay ahayd waxaa la timid sujuudu sahwan baad la imaan uma sallama waa salaamo naqsaday uma aqbala low xadaa fii salaati shay salaadda hadduu wax ku soo darriyo isbeddelah amba'tukum bihi waa idiin sheegayaa hunaa qaacidada ah taakhiiru bayaan taakhiiru lbayaan can waqti alxaaja laa yajuus xilliga xaajada iyo caddaynta baahideeda ay taagan tahay in baahidii caddayntii dib loo dhigo ma bannaana low xadaa fi salaati shay hadduu ku soo darriyo amba'tukum bihi waa idiin sheegayaa salaaddii oo ziyaado iyo nusqaan iyo wax ku oo waxii soo degay iskama galeen sidii hore idinka oo maarata ku taagan ee waan idiin sheegi lahaa ogaada inaan dhihi lahaa walaakin inamaa ana basharun anigu bashar baan ahay ansaa waan halmaamaa kamaa tansawn saad u halmaantaan tawaaduca nabiga calayhi salaatu wasalaam fiiri bashariyadiisii buu caddeeyey in bashar yahay bini aadam oo sifadaasi nisyaanka iyo halmaankuna ay nabiga calayhi salaatu wasalaam ku rumowdo oo ay ka dhacdo ay suuragal tahay inuu halmaan la yimaado ansaa kamaa tansaw fa nasiitu haddii aan halmaamo fadakiruunii xasuusiya oo subxaan allah idhaah ii sheega subxaan allah ayaad leedahay qofkii imaamkaa ah hadduu xooga sahwi ku dhaco waa kari weyday ragcad dheeraaduu la imaaday sujuud dheeraada ah, waxbuu ka tegey waa kan subxaan allahi inaan lagu kari waa dadka qaar baaba wareerayaba oo subxana allah markii la maruu istaago maruu fadhiisto waxaa laga yaabaa inuu wuxuu ka tegay ay tahay sujuud hal sujuud buu ka tegey tii labaad markuu la imaan lahaa buu istaagay subxaan allah adxiyaad baad leedahay ilmooda uu soo noqon subxana allah haddana furuq kaasoo kale dhibaato badan ayay leedahay markaasoo kale markaasoo kale kalaa laa tudiichu wasjud waqtarin baad ku dul ahrin kalaa laa tudiichu wasjud waqtarin waad u baaqaysaa aayad quraan oo baaqi ah, wasjud wasujuud waqtarib ilahay u dhowow sujuud baa ka tagtay bay ka dhigantay qur'aan baadna akraysa qur'aanka hore min jinsi salaad wey salaadda jinsigeeda weeyaan saasuu leeyahay alimaam alcallaama maxamed binu saalix alcuthaymiin raximah faqiih wey xambali ah oo caalim ah weeyaan waida shaka axadukum axadkiin hadduu shakiyo fii salaatihi salaadiisa falyataxara sawaaba sawaabka ha ku dadaalo falyutima calayhi wixii sawaaba ku dhammaystira ku taam yeelo uma lyasu sajdatayn laba sujuudood markaa ha la imaado xadii cabdillahi bn mascuud somarti wuxuu khilaafsan yahay xadiid abi saciid alkhudri falyabni calaa mastayqana iyo falyataxaradaasi labadaa qowl ee sheegnay ma la fahmay labadaa qowl taxari maxaa la yidhaahdaa waa goorma goortuu imaan taxarigu cinda alqaa'iliina kuwa leh ee way ka duwan tahay masalatu albinaa cala alyaqiin goormu imaanaya oo markii wax ku kala rajax maayaan saddex iyo afar baa isku haysaa waxaana kuu xoog badan afarta markaa ma tirada yar bad qaadan maya afarta ku soco qolada kalena maxay leeyihin maya falyabni cala alyaqiin daas xadiidkaasa fasiraya ah xadaanii axmed bn cabdiraxmaan bn wahbi qaala xadaanii camii cabdulahi xadaanii daawuud bn qaysin can zayd bn casr bihada isnad fi macnaha qaala yasjudu sajdatayni bisujuudi qabla salaam salaamta ka hor kama qaala sulaymaan bin bilaal waxbaan ku noqday maqumana ya warqad baa iga gadoonta miya ayib uma liyasjud sajdatayn xadaanaa abu kurayb maxamed bn اlcalaa qala xadaana ibnu bishrin xaa qaala xadaanii maxamed bnu xaatim xadaana kilaahuma can misxar mansuur bihada isnaad wafii riwaayati ibnu bishrin falyandur axraa ha fiiriyo axraa midda ugu dhow ee aqrabu ila asawaab axraa ugu owleysan ee ugu xoog badan daalika arrinkaas sahwigaa galay lisawaab saddex iyo labo midka sawaabka ugu dhow bacda maarata ijtihaad ha fiiriyo wa fii riwaayati wakiic falyataxara ha ku dadaalo asawaaba sawaabka oo ha kala rajaco xadaanah cabdulahi bn cabdiraxmaan adaaramiyu qaal abarana yaxya bn xasaan qaal xadaana wahayb bnu khaalidin qaal xadaana mansuur bihada isnaad waqaala mansuur falyandur axraa dalika lisawaab sawaabka midka u dhow qaala xadaana isxaaq bn ibraahim qaal akhbarana cubayd bnu saciid alumawi qaal xadaana sufyaan an mansuur bihada isnaad waqaal falyataxara sawaab xadaanaahu muxamed bn muhana qaal xadaana muxamed bnu jacfar qaal xadaana shucba can mansuur bihada isnaad faqaal falyataxara aqraba dalika ila sawaab sawaabka meesha ugu dhow xadana yaxya bn yaxya abarana fubayl bnu ciyaad can mansuur bi hada isnaad waqaal falyataxara ladii kii ha ku dadaala yaraa uu u arko anahu sawaabun sawaabya kan waad ku caddaysoma yataxara ladii yaraa anahu sawaab saddex iyo afar keed u aragtaa inuu sawaab kuu dhowyahay kaasaad qaadan xadanahu ibn abi cumara qaal xadana cabdاlcaزiiz bn cabdisamadi can mansuur bi hada isnaadi haulaai waqaala falyataxara sawaab qaala xadana cubaydاllah bn mucaad alcambari qaal xadana abi qala xadana shucba can alxakam can ibraahim can calqama can cabdillaahi bni mascuudin ana nabiy sala allahu alayh wasalam salla duhura duhur buu tukaday khamsa salaad duhur oo rubaaci oo afar cadood ka kooban yuu shan nabiga tukaday calayh isalaatu wasalaam waa meelaha nabiga uu sahwiyey bay ka mid tahay waxayna innaga inoo tahay raxmad bay inoo tahay ilan sahwiba hadduuna dhicin waxay noqon lahayd masaladaasi wixii masale cilmiga inoo noqotay shan buu tukaday falamaa sallama markuu salaamo naqsada qiila lahu waxaa lagu yidhi aziida fi salaad salaaddii miyaa la ziyaadiyey ila shan ragcadood baa tukatay mana dhici jirine qaala wamaa daaka arrinkaas sababtaa maxay tahay su-aashaas qaaluu sallayta khamsan shan baad tukatay fasajada sajadatayn intuu loo haysa qibla u inuu sujuudsahu la yimi bas xataa ah, salaadda hadaad ka baxda kadib waad la imaanaysaa qolada xanafiyada aad deliishanaysaa markuu salaadda ka baxay kadib maalikiyaduna way deliishanoo waa ziyaada ziyaadana waxa weye bacda salaam labadaa madhabba way deliishanayaan ayb waxadaanaa ibnu numayr qaal xadaanaa ibnu idriis can alxasan bn cubaydillahi can ibraahim can calqama anuu sallaa bihim hamsa shan buu tukaday qolada shaaficiyadana waxay kaga jawaabayaan maxaad lehaysaan bacda salaam qabla salaam waa idinka taagnaaye haddii la yidhaahdo waxay leeyihiin sujuudii buu sahwiyey nabiga calayh salaatu wasalaam ama markuu salaadda ka baxay baa loo sheegay markaa haddee waa ku khasban yahay riwaayadka qaar oo salaadda isagoo ku jira uu sujuud sahwi wa bacda salaam bacda salaam uu la yimid sahwi kalaa ku dhacay bay leeyihin anhu ah. sallaa bihim amsa xadaana cuثman bn abi shayba walafdu lah qaala xadaana jariir can xasan bn cubaydillah can ibraahim bn suwaydi qaala sallaa bina calqamata duhra salaad duhur buna tujiyey waa calqama oo taabici falama salama markuu salaamo naqsaday amsa buna tujiyey han ragcadood falama salama salama naqsaday qaala alqowm dadkii uu tujinaya waxay ku dhaheen yaa abaa shibli abaa shibliyow waa kunyada ninkii la yidhaha qad sallayta khamsa shan ragcadood baad tukatay qaala kalla ma dhicin shan ma tukanin buu yidhi waa isku arka soo isla quman maa facaltu ma samaynin qaaluu waxay dhaheen balaa may waad samaysay ziyaadada la timin shan ragcadood baad tukatay qaala wuxuu yidhi wa kuntu fii naaxiyati alqowm ibraahim ibni suweyd wuxuu leeya kuntu waxaan ahaa fii naaxiyati alqowm qowmka salaada tukaday jamaacada geeskaas ana dhinacba ka fadhiya oo dhinacba kaga jira sufuurta waana qulaam nin dhallinyarana waan ahaa faqultu halkaasna waxaan ka yidhi balaa waa saxoo waxbaad ka tagtay shan baad ma tujisay qad sallayta khamsa shan baad tukatay qaala lii markaasu wuxuu igu yidhi wa anta ayada adigana masaasaad qabtaa yaa acwaru acwarow taquulu daaka masaasaad leedahay acwartu marka waa laqab marka tanaabus bilalqaam yay soo gelaysaa in laqab xun ama qofka uuna jecleen lagu sheego laakiin waxaa dhici karta inuu raalli ku ahaa oo ama caamba uu ku ahaa oo mashhuurba ku ahaa dadka qaarkood waxyaalo laqabaho dadku ayna jecleen yuuba iska qaadanba oo isku sheegaya sida daftarkiisii baa isku qiiri oo dhihi hebelkiisaasaa amaanahay dayb marka arrintaasoo kale hadday tahay oo wax markaasi cabsi ah ama maaragta qofka inuu ka xun yahayba aysan jirin dhib ma laha gaar ahaan haddii uun magac u naaday oo mashhuur u noqday uu yahay yaa ahwar taquulu daaka masaasaad ma leedahay qaala qultu nacam haa qaala fanfatara markaasuu gadoomay xagga qiblada fasajada sajdatayma sujuudbu sujuuday uma sallama waa salaamo naqsaday uma qaala wuxuu yidhi qaala cabdullah cabdullah ibnu mascuud oo sheekhiisuu ka warinaya sallaa binaa rasuulullah nabigeena tujiye calayhi salaam hamsan shan ragcadood falama infatara markuu salaaddii ka baxay tawashwasha alqawmu qoomkii baa shuxshux yidhi tawashwasha alqawmu qoonkii baa shuxshux yidhi baynum dhexdoodii Ah, waswasadu waxaa wey waa hadal aan la fahmaynin oo la maqraynin oo dadka hoos ay iskugu dhahaan laakiin aad maqraysa meeshaad inuu wax ka jiro faqaala nabiga wuxuu yidhi maashaadu muxuu yaha xaalkiinan adkaan inaad bilowdaan unbaad isku ogaan jiree muxuu aha hadalkan aad bilowdeen nuunuunuudahay himsaadkooda ka yeelaayo qaaluu waxay dhahe yaa rasuul allah hal ziida fi salaad salaadii miyaa la ziyaadiyey qaala wuxuu yidhi laa maya qaalo ogaada marka inuu nabiga alai slam waxyi soo degin markaa marka way ku dhiiradeen inay sheegaan inuu ziyaado la yimi qaaluu waxay dhaheen fainaka qad sallayta amsa shan baad tukatay sahwi baad gashay fanfatara markaasuu nabigu qiblada u jeedsaday uma sajada sajdatayn laba sujuudood buu la yimid uma salaama waa salaamo naqsay uma qaal inamaa ana basharun milukum idinkoo kale anahay bashar ansaha kama tansaw waxyaalaha nabigu uu basharka kala mid yahay bay ka mid tahay nisyaanka iyo halmaanka saaad u halmaantaan ee wixii aad ah halmaamay xasuusiya wazaada ibnu numayr fii xadiiii faida nasiya axadukum markuu xakiinu halmaamo falyasjud sajdatayni markuu salaadii wixii naqsihaa uu ka tegay uu dhammaystiro ziyaara hadday tahayna bacda asalaam ama qabla asalaam cala almadaahib almadkuura sujuudu sahwi ha ku khatimo waxadaanaahu cawn ibnu salaam alkuufiyu qaala akhbarana abu bakr nahshari can cabdiraxmaan ibn aswadi can abiih can cabdillaahi bni mascuudin hudadi radi allahu canhu qaala sallaa binaa rasuulu llahi sala alla alay wasalam nabigaa wuxuuna tujiyey hamsan shan ragcadood faqulnaa yaa rasuula allah aziida fii salaad salaaddii ma la ziyaadiyey qaala wamaa daaka sababta su-aashaa maxay tahay maxaa keenay qaaluu sallayta hamsan shan baad tukatay qaala inamaa ana basharu milukum maana bashar idinkoo kalea ah. adkuru waan xasuusan kamaa tadkuruun saad u xasuusantaan wa ansaa kamaa tansawn saad wax u halmaamaysaan uma sajada sida hesaaw lama dhihi kara marka nabiga shaydaan baa galay oo waswaasiyey waxaa dhici karta mararka qaar inaad salaadii iyo khushuucdeedii iyo muxuu ahaa idaaladeedii iyo muraaqabadeedii axyaanan ad xag alle u jeeday inaad mararka qaar u maray salaaddii inay dhammaatay ama ay ku macaanaato ood waxdhaaftay adoo khushuucdaa ku mashquulsan waa dhici kartaa waxadaanaa minjan bn xaari tamiimi akhbaranaa ibnu mushir can acmash can ibraahim can alqama can cabdilaahi qaala sallaa rasuulu lahi sal slam zaada nabigaa salaa tukaday ziyaadu la yimi aw mase naqasa nusqaan bay ahayd qaala ibraahim wuxuu leeyahay walwahmu minii wahmiga iyo shakiga anuu iga ahaaday anaa kala garan la ziyaadu nabiga la yimi mise nusqaan buu la yimi faqiila ya rasuul allah nabig waxaa lagu yidhi calayh salaam aziida fi salaati shay ziyaadada markay ahayd salaadii ma waxbaa lagu ziyaadiyey faqaalana wuxuu yihi inamaa ana basharu milukum ansaa waan halmaama kamaa tansaw faida nasiya axadukum hadduu halmaan falyasujadatayn wahuwa jaalis uma taxawala rasuulu lah infataladii wey taxawala waa gadoobay waa jeesaday rasuulullah xagga qiblada fasajada sajdatayni sala allah alيh ali wasalam وxadثna abu bkr بن abi shayba وabu kurayr qaala xayban xadثna abu mucaawiya qaala xadثna ibnu numayrin qaal xadثna xafsu وabu mucaawiya can acmash can ibrahim can alqma can cabdillahi bn mascuudin radi allahu canhu ana nabiya sal allahu aleh wasalam sajada sajda sahwi bacda salaam markuu salaada ka baxay walkalaam uu hadlay kadib uu sujuud sahwi la yimi sala allah alay wasalam marka haddii sujuudu sahwiga aad ilowdo laakiin aad meeshii aad weli ka kacin ood ku dhowdahay salaadda waktigeedii aad ka baxdayna ay dhowdahay masaafadii iyo makaankiina uu dhow yahay waad la imaan kartaa sujuud sahwi waad la imaan kartaa lakiin haddii muddo ka soo waday ama meesha aad ka tagto sujuud وxadana اqاsim بn زkريa qال xadana xuseyn بn عlي الjuعفي عan زاaئd بn qudama عan سulaymaan عan ibrahيm عan alqma عan cabdالlahi qاal صalayna mعa rasuuli الlah nabiga maciisaan tukanay faima zaada inuu ziyaadiyey aw naqasa inuu nusqaamiyo labada mid bay ahayd qaala ibraahiim baa wuxuu leeyay waa yowmullaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa ja'a daaka shakigaasi lama imaanin ilaa min qabalii ana xaggay ka ahaaday shakiga xaggaygu ka imaaday anaa shakisan ziyaadada mise nusqaan ee calqama oo sheekhaygaa maaha qaala axadaa fi salaati shay salaadda maxbaa ku soo darriyey faqaala laa maya buu nabigu qaala waa nabiga cala salaam faqulnaa lahu waxaan ku niri alladii sanaca waxaan u sheegnay lahu nabiga alladii wixii uu sanaca sameeyo ziyaada ah shan baa tukatay faqaala idaa zaada arajulu hadduu qofka musalliga niniina wuxuada u ziyaadiyo aw naqasa uu wax nusqaamiya ninku falyasjud sajdatayni laba sujuuda ha sujuudo qaala uma sajada sajdatayn markuu hadlay hadalkaa kadib ayuu sujuudsahagu la yimid sala allah aleh ali wasalam qaala xadaanii camru naaqid wa zuhayr bnu xarb jamiican ibnu cuyayna qaala camar xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna xadaanaa ayub qaala samictu muxamed bnu siriin muxamed ibna siriin yaquul samictu abaa hurayrata yaquul sallaa binaa rasuulu llahi baana tujiyey calayh salaam ixdaa salaatay lcashiy cashi waxaa la dhahaa min bacdi zawaal ilaa qurubi shams cashi min bacdi zawaal qoraxda markii zawaal laga bilaabo oo duhur la gaaro ilaa qoraxda ka dhacdo marka duhur iyo casar baa cashir isku dhahaa ima duhura inuu duhur ahaa wa ima casra inuu casar ahaa labada mid bay ahayd yuu nabiguna tujiyey riwaayada imaan doonta casar bay dhehaysaa mid kalena duhur bay leedahay waxaa dhici karta tacadud riwaayatu cimraan iyo riwaayatu abu hurayra way iskhilaafsan yihiin xagga cadadka la halmaamay intuu nabiga tukaday isku khilaafsan yihiin fasallama fii ragcatayni ayuu riwaayadan leedahay riwaayo kaleo imaan doontana alaaa ragcaad marka waa inaan tiraahno tacadud baa dha laba waktoo kala duwan meeheed labadaba waxaa soo dhexgalay oo nabiga xasuusiyey hal nima ah oo la yidhaha duljadayn waa imaanmaysaa fasallama fii ragcatayn laba ragcadood buu ku salaamo naqsaday uma ataa jidca nabiga wuxuu yimid dogob iyo khashab iyo tiir saa u gudban fii qiblati masjid masaajidka qibladiisaa u gudban ayuu nabigu calayh salaam yimid halkii uu fadhiyey ee adkaartuu ku dhamaysan jiray intuu ka kacay nabiga calayh salaam ayaa geed saa u gudbanaa tiir ah ayuu saa ugu tirsaday istanada ilayhi ilayhaa muqdaba asagoo la cadhaysiiyey oo nabiga calayh salaam bashaashadii lagu yaqaana wejigiisii ma furaantiisii maba hee heyatlqadbaan qof cadhaysan buu u ogyahay sala allah alay wasalam fastanada ilayha muqdaba wax ka cadhaysiiyey iyo wax xaaladda markaas keenayna lama yaqaano qaar culimmada kamida waxay ka fahmeen wax ka cadhaysiiy ma jirin laakiin salaadaa nabiga calayh salaam sahwiga u sahwiyey iyo naqsigaa salaaddii uu nabiga alay slam la yimid arrintaa iyada ah yaa qaabkii uu gaari jiray oo ahaa inshiraaxa iyo quratulcaynkii iyo halkii ayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam una gaarinoo waa arrin nabiga calayhi salaatu wasalaam markii xoogow qaabkii la rabay uu wixii oola imaan waayey ayaa naftiisii idminaankeediiiyo xasilloonideedii iyo sharaaxeedii iyo faraxeedii ayaaba laga qaaday sala allah calayh wasalam markii loo sheegay uu dhammaystirana waan u soo noqday waa cinaaya min allahi subxaanahu wa tacaala fastanada ilayha muqdaba isbedelkaasaa lagu arka wallahu aclam wa fi lqowmi abubakar wa cumar saxaabada meeshaa fadhida waxaa ka mid ee tukatay salaada abubakar iyo cumar oo labadii ugu fadli badneeda ummadda nebi maxamed bacda nabiyiha nabiga sala allah alay slam kadib abubakar baa u fadli badan cumar baa bixiya fahaabaa waxay ka heelaysteen an yatakallamahu nabiga in la hadlaan hay iyo suuqaabkiisii nabiga calayh salaam inay qaabilaan ay weydiiyaan dhaannabi allahu salaadii waxbaad ka tagtay waad halmaantay way ka higaysteen way ka cabsadeen wa waxaa iska dareeray sarcaanu naas dadka kuwooda degdegayay dadka qaar iska degdega ayoon xaaje iyo dan iyo wax u ordaayan baa jirin oon in yarba fadhin karin baa jira in yarba fadhin karin ma tukatay haa intanuu xabis ka arkayaaba inuu xabisan yahay oo moraal ba uma haya meeshan markaa furuq waa boodaya adkaartii inuu akhristo xogow yar xasilo kadib deera dantiisa hadbudan leh aaday ahayd kharaja sarcaanu naas kuwadda xaaje iyo dan lara way jiraan oo arrimo un markaa gaaraya wax ka tagaayaan ama gaari ka tagaaya ama dad awuxun wakharaja sarcaanu naas kuwiibaa baxay ayagoo ale qusirat isalaatu salaaddii baa la gaabiyey maanta salaadii afartan ragcadood ahaan jirtay labaa laga dhigay faqaama dulyadayn saxaabadii intoodi kalena hadalkii unba hoos iskuu sheegaya oo wax ku dhiirada nabiga oo la hadlaa lalayahay faqaama waxaa istaagay dulyadayni ninkii dulyadayn dadkao dhan ba laba gacmood way leeyihiin laakiin hadda waxaa loo jeedaa waa nooc mubaaraqa ahoo yani dulyadayni dawiilatayn laba duureyayn labadii gacmood ee dhaadheere gacma dheere macnaha saas dulyadayni gacma dheere nin gacmo dhaadheer buun ahaa oo fi yadayhi duul ba soo aroortay basiid yani gacmo dhaadheer yadayhi basiid ulyadayn marka waa ismagaciisana khirbaaq baa la dhihi jiray khirbaaq ibnu xamar ayaa la dhihi jiray alaslami radia allahu canhu ardaa faqaama dulyadayn baa istaagay khirbaaq faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allah aqasurat salaatu salaadii miyay gaabatay oo maxag alla laga gaabiyey iyo waxyii soo degay amna sita mise halmaan baa kugu dhawada halmaantay fa nadara nabiyu sala allah alay wasalam nabigu wuxuu fiiriyey miinan dadki midigta ka fadhiyey iyo washimaana xaggiisa bidixda fa qaala wuxuu yidhi maa yaquulu dulyadayn dulyadayn muxuu leeyahay ila nabigu inuu waxba halmaamin buu isku arkaa wax nisyaan iyo halmaanah uu ogyahay ma jirto kol hadduu asaga siduu caqiidaysnaa ee u arkaayey inuu isku arkaayey ay khilaafsan tahay waxaan uduleedeen la yimid masaladaa tacaarud baa marka yimid tarjiix baa marka loo baahan yahay tarjiix baa loo baahan yahay saxaabadiibu marka wuxuu yidhi maa yaquulu duledayn duledayn muxuu sheegayaa qaalu waxay lehe sadaqa run buu oo lam tusalli maa la tukani maanta ilaa ragcatayn laba ragcadood ba tukatay fa sallaa ragcatayn laba ragcadood hadhay buu nabigu tukanay wa waa salaamo naqsaday hadalkaa iyo waxaas dhacay oo dhan kasoo qaad wax dhibaatoo salaada yeelaysa male laakiin intaasoo dhanba waa iska sahwi iyo halmaan waa qof halmaansan hadlaaya qof halmaansan qiblada ka jeesaday waxaasoo dhan baa lagu xumbaari marka salaadbu ku jiraaba aayartu intuu istaagay buu halka kasii waday uma kabara wuu kibaartay uma sajada waa sujuuday uma kabara fa rafaca sujuudiibu ka kor noqday uma kabara wa sajada sujuudi labaad uma kabara waa kabaartayoo wa rafaca sujuudi labaad buu ka soo kacay nabigu waa sujuudu sahwi qaala wa ukhbirtu can cimraan bin xuseen waxaa la iga sheegay annahu qaala wasalama inuu yidhi uu salamo naqsaday ujuudsaawigaas kadib salaamo naqsi baa lala imaaday tii hore ee ma lagu kaftooy maayo waxaa isku hayaa marka sujuudsaawigaas hadday bacdo salaam ay tahay bacdo salaam hadday tahay ataxiyaad ma leeyahay iyo salaamo naqsi taas waxyaalay ka hadlaan ka mid tahay xadaana aburabiic zahraani qaala xadaana xamaad jamhuurtu waxay qabaan maya xadaana taxiyaada ma leh salaamo naqsi basuleeyahy xadaana xamaad qaala xadaana ayuub can muxamedin can abi hurayrata qaal sallaa binaa rasuulu llahi sala alla alay slam nabiga wuxuuna tujiyey ixdaa salaatay ilcashiy labadaas salaadood cashiga leedaha duhri casr mid bimacna xadiidi sufyaan qaala xaddaana qutayba binu saciidin can malik bin anas can daawuud bin xusayn can abi sufyaan mawlaa ibni abi axmed annahu qaala samictu abaa hurayrata maqlay radi allahu canhu yaquul isagoo leh sallaa lanaa waxaana tujiyey rasuululahi nabiga calayh salaam salaata alcasri salaad casr marka salaadan ayadaa casr inay ahayd baa ku cadada riwaayada abi hurayra fa sallama fii ragcatayn laba ragcadood markuu nabiga tukadayoo laba u hadhay ayuu salaadii ka baxay faqaama dulyadayn baa istaagay saxaabiga akhirbaq ibnu camara faqaala wuxuu yidhi qusirat isalaad salaadii ma la gaabiy ya rasuul allah amnasiita mise waada halmaantay faqaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi kullu dalika lam yakun arrinkaa aad sheegtay dhammaantood lam yakun ma ahaanin oo nisyaan iyo gaabin wada socota ma dhicin ama ma ahe midna ma jirto aniga sidaa markaa u arka wey siduu nabiga alay slam markaa u arko inay wax nisyaanna una jirin hadda waxyi inuuna soo degino salaada la gaabinna yaqiin buu hubaa faqaala nabigu wuxuu yidhi eh, faqaala wuxuu yidhi saxaabigii dulyadaynaha qad kaana bacdu dalika arrinkaa mid ka mida unbaa jira yaa rasuula rasuul allow oo waa maha bacdigaas riwaayo kale u caddeeyey balaa qad nasiita ayuu caddeeyey ilan waxyi isaga kuma doodi kareen nabigun baa oge balaa qad nasiita faaqbala rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa soo jeedsaday cala naas dadkiibu ku soo jeedsaday faqaala wuxuu yidhi asadaqa dulyadayn maxaa yeelay in dulyadayn warkiisa la taxqiijiyo waxaa keenay nabiga calayhi salaam qalabatu danniga iyo siduu asaga u arkaayay inuu khilaafsan yahay marka inuu asagaba halmaansan yahay iyo inuu nabiga halmaansan yahay ixtimaalaan labada ixtimaalla murajix bay u baahan yihiin daliil khaarijia ah oo ka baxsan saxaabadii markaasaa loo soo celiyey faqaalu waxay dhahen nacam yaa rasuul allah waa sida uu sheegayoo labaad ka tagtay fa atama rasuulu wuxuu taam yeelay allah alay wasalam maa baqiya min ashalaa salaadii wuu haay labadii kale uma sajada sajatayn buu la sujuuday wahuwa jaalis bacda tasliimi salaam naqsiga kadib limaada liana fiihi ziyaada ziyaada ku jirta ziyaadaduna waa salaamo naqsi salaamo naqsi ziyaadaa ayuu nabigu la yimid calayhi salaatu wasalaam oo uu la yimid ku laba ragcadood tukaday ziyaada hadday timaadana bacda salaam salaam naqsiga kadib yaa sujuud sahwida la imaan wahuwa calaa madhabi abi xaniifata mutlaqan marka la dhaho xaggii tafsiirka ahaa oo jamcu bayna riwaayaadka ahaana maalik riwaayadiisa waa adharu riwaayaat labada riwaayaadka riwaayada maalig iyo qowlka maalig raximah llahu tacaala iyo xagga jamcu riwaayaat ugu fiican waxadaanii sallama waa salaam naqsaday faataahu rajulu nin baa u yimid bani sulaym reer banu sulayma waa ninkii khirbaaq ahaa saga bnu sulaym ahaa faqaala yaa rasuul allah aqaasurati salaatu salaadii ma gaabatay am nasiita waad halmaantay wasaaq alxadiid waxadaanii isxaaq bn mansuur akhbarana cubaydullahi bn muusa can shaybaan can yaxya can abi salama can abi hurayra qaal bayna ana usallii anoo tukanaayo ule abu hurayra maca nabiyi nabiga calayh salam la tukanayo salaata duhri salaad duhur sallama rasuululahi baa salaamo naqsada calayh salaam min aragcatayni buu ku salaamo naqsaday laba ragcadood buu ka tegay oo ka salaamo naqsaday faqaama rajulu min bani sulaym baa istaagay waqtas alxadiid xadiidkaa soo martay qaala وxadثna abu bakr بn abi shayba وزuhayr بn xarbi jamiica can ibni culaya ismaaciil qaala zuhayr xadaana ismaaciil bin ibraahim waa ibnu culayaha isku mid wey ibnu culaya ismaaciil waa hal nina can khaalid alxadaa ibni mihraan can abi qilaabat aljarmi can abi muhallamin can cimraan ibni xusayn ana rasuula اllahi sala اllahu alيh wasalama sala lcasr casr buu nabigu tukaday fasallama fii alaai rakcaat saddex ragcadood markuu tukaday buu salaamo naqsay riwaaya sidanay leedahay riwaayadaa kalena laba ragcadood buu ku salaamo naqsay labadaasi riwaayo lama jamcin karo marka waa in lagu xumbaaro tacadud sahw sahwiga inuu tacaduday oo marna uu laba ragcadood ku salaama naqsaday mar kalena saddex ragcadood intaba ninkaa la yidhahda khirbaaq oo abulyadayr ayaa nabiga baraarujiyey uma dakala manzila riwaayadan hore waxay ahayd gurigiisa muuna gelin nabiga calayh salaam waa kii tagay geed geed meesha yaallo uu ku tiirsaday nabiga calayh salaam oo saxaabadiisa midig bidix u fiirinayo ku dhex jiray laakiin riwaayadan dakhala manzila gurigiisii buu galay nabiga faqaama ilayhi rajulu nin baa u istaagay yuqaal loo yihahdo alkharbaaq la yidhaahdo wa kaana fii yadayhi duur gacmihiisana dhadheerar ba ku sugnaa waa gacmo dheeraa oo dadka dadna waa waxa weeyaan ogow mustawi weeyaan gacmihiisa iyo xubnihiisa kale waa siman yihiin qaar waxow gacmaha u dhaadheer qaar gacmaha u yaryar intaba dee wax khalqi ilahi iyo abuur ilahi wey wa kharaja waa soo ninkii dulyadaynah yaa rasuul allah dugul salaadii laba ragcadood baan tujisay saddex ragcadood baanu tujisay ragcad baa noo dhiman ee ma nisyaa ma mise waxyi baa soo degay fadakara lahu saniica sancadii uu nabiga sameeyey iyo ficilkiisiibuu u sheegay wa kharaja qalbaan nabigaa soo baxay calayh salaam isagoo caraysan yajuru ridaah gudiisa jiidaaya oo dulyadayn iyo arrinkiisan iyo siduu u arkay asaga isu arkaayay waa iskhilaafsan xata intaha ila annaas dadkii buu nabiga calay salam u yimid faqaala asadaqa haada midkan run muyuu sheegaya salaaddii waxbaad ka tagtay qaalu waxay nacam haa fasallaa ragcatan buu nabiga tukaday uma sallama oo salaamo naqsaday uma sajada sajdatayni laba sujuudood ayuu nabiga calayh salaam sujuuday tanna waa ziyaada oo salaamo naqsigaasa iyo ziyaada saas darteed bacda salaam ayay sujuuda dhacday وxadثna isxاaq بن ibrahim الxmbلي aخbarna cabdالوهاab الثقفي qal xadثna khالد هو الxdاء can abi qilاaبة الjrm can abi الmhlbin can cimraan ibn xusayn radi الlahu canهuma saxaabadu ibnu saxaabi wuxuu ka mid ahaa saxaabada nabiga calayh salaam dadka ay karaamada ka daahirtay karaamat lwliyaa awliyada inay karaamo ka daahirto shay khaariqa ah oo aan caadi ahaan u dhicin inay ka daahirto qofkan saalixa qofka muminka saalixa way dhacdaa waana arrin ay aaminsan yihiin inay sugeen ahlusunna waljamaaca salafulumma iyo nusuusta shareeca qur-aanka iyo sunnada intaba kusoo aroortay lama diidana midda ayada lama diidana waxaa laisku haya un waxa weeye manhuwweli weli waa kuma weli waa kuma qof salaadaba aan ka tegayn jamacada salaadiiba ka tagaaya jamaacada aan imaanayni haweenka iska dhex fadhiya bayl iyo khuraafaad iyo turahaad akrinaya xoolaha dadka meel cidlahoo baada iskaga qaadanaya cilmuqayb iyo wuxuuna waxba ka ogeyn sheeganaya dadka asaga ah waxay sheeg sheegaan ee dhahaan waxaasaa naga daahire ama aan samayn ama aan aragnaa warkaa asagaa ah, awliyau raxmaan ku noqon maayo waa loo ogolaya inuu noqdo awliyau shaydaan awliyaa shaydaan waa noqon liannu awliyadu labadaa qaybood bay u qaybsamaanoo alimaamu ibnu taymiya raximahullah kitaab buu leeyahay uu ku magacaabay alfurqaan bayna awliyaai araxmaan wa awliyaai shaydaan awliyaa raxmaan iyo awliyaa shaydaan baa la kala farqinaya qofka markaa aad karaamo ay ka muuqato ama muxuu ahaa wax sheegta asaga aahaartiisii iyo camalkiisi iyo dhaqankiisa dib u fiirinaysaa haddaad arato qof taqi ah oo oo dhowr dhowrsada oo khayr iyo wanaagga ku badan oo ummadda dadkeeda fiicana horeeya kamida aad aragto allalahi ninkaasi karaamo waa mudan yahay aladiina aamanuu wakaanuu yattaquuna buu soo galay marka waa mu'min taqi ah karaamo inuu ilaahay subxaana wa tacaala ku fadilo waxba la biciisan maayo waana la aqbali laakiin haddaad aragto qofka wuxuu sheeganayo iyo waxa uu ka muuqda inay iskhilaafsan tahay kaas waxaad leedahay nagala tag baad leedahay nagala tag baad leedahay laguna kadsoomi maayo dadka cawaamta iyo dadka qaar way ku kalsooni wax allaala wixii khaariqacaado ay arkaan xataa hadduu saaxiib yahay filanballow indha sarraxaad la yimid oo u yidhahdo waxaan sixirnay waa karaamu u yidhaahdo karaamay ku fasirayaan saaxir weeyaan wow dil mutaystay in la dilo qatluhu sayf alqatlu bisayf oo xadahu sayf sayf baa lagu qofka saaxirka lagu dilaya marka waana ku kufriyaa oo gaal weeye leannu sixirku sidiisaba isma qabto ilaa uu shaydaanka shaydaanka kaa helo maksab weyn oo diinta uu kaa saaro aad ihaanaysato sharcigi ilaahay qur-aanki ilaahay ku ciyaarto ku talaacubto nijaaso aad fanaha la gasho waxaa marka qofuu la yimaado oo u gaaloobo markaasuu shaydaanku u khidmaynaya oo iskugu hagaajinaya umuurihiisa oo wixii uu rabay u muujinaya <clears throat> marka qof saasa marka inuu weli intuu sheegto run loo maleeyo sax ma aha waa in laiska ilaaliya oo laska dhowra arrinta ayada ah. cimraan bin xusein laakiin isagu radi allaahu canhu saxaabigu jaliil oo qiimo badan ibnu saxaabiyin jaliil habiina saxaabi buu ahaa marka waxaa ku dhacay cudurka la yidhaahdo baabsiirada la yidhaahdo cudurkaasaa ku dhacay oo nabar culus ku noqday oo uu la fadhiisan waayey oo istaaga uu ku tukan waayey istaaga uu ku tukan waayey waakii nabigu dhihi jir salli qaa'ima failamaaqaacida failam taala jambi istaaga ku tuka haddaad kari weydo fadhiga haddaad kari weydo jiifka ku tuko marka malaa'igtaa salaami jirtay malaa'igta soo booqan jirtay oo salaami jirtay cimraan bin xusein taana waa karaamaad karaamaatana weeyaan qaala wuxuu yidhi sallama rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigaa salaamo naqsaday fii alaai rakacaati saddex ragcadood markuu tukaday ayuu salaadii ka baxay min alcasri casarkii maxaa dhiman ragcadda u dhiman uma qaama fadakala alxujra intuu istaagay boqolkiisii galay nabi gurigiisi faqaama arajulu nin baa istaagay basiidulyadayn gacmihiisa ay fisan yihiin waxay fasiraysaa fii yadayhi duul bay lamid tahay iyo dulyadayn iyo tafsiirkeeda ile qaarba waxay dhaheen dulyadaynkan lagu sheegaya waa min baab yani cagsi weeyaan oo nin gacmo gaagaaban buu ahaa markaasaa waxaa la iska yidhi dulyadayn oo cagsigaasa mararka qaar waad qof iska maaratay madowba waxaa leeya cadda loo bixinaya cadde ayaa loo bixin marka wuu gacmo gaagaabnaayo markaasaa deenna saa cagsigeeda loogu magacdaray oo loo magac looga dhigay warkaas sax ma aha riwaayadanaana jiidaysa fii yadayhi duulun baa soo maray iyo basiidulyadayn basiidulyadayn waxaa loo jeedaa gacmihiisaa fidsanaa oo gacmo dheeraada loo wadaa marka kelimatu basiid dadka siday u qaataan ay u isticmaalaan sax maaha waxa maaragtay yar ama maaragtay iska fudud ay sahlana yar ayaa waxay dhahaan hadaa basiid hadaa basiid basiidkuna waxaa weeyaan wax fidsan oo badan oo dheer ayaa loo isticmaala basiid marka cagsi weeyaan faqaala wuxuu yidhi rasuulati salaad salaadi ma la gaabiyey yaa rasuul allah fakharaja waa soo baxay muuqdada rasuul calayh siyaad muclamudina ka muuqato fasalla rakca ragcaddii uu nabigu alay slam halmaamay buu tukaday allatii kaana kad taraka uu ka tegay markii loo sheego layidhi waa siduu sheegaayo uma sallama waa salaamo naqsaday uma sajada sajada sahwi sujuud sahwi buu nabiga la yimid alayh salaam laba sujuudooda uma kadib uu sallama salaamo naqsaday sala allahu alayh waaalihi wasalam allahu aclam bilahi towfiq sala allah wasalam ala